alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sala allah wslama wbaarak cla nabiyihi اlkariim muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeennan waa kii saddexaad oo ka mida kitaabkii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna oo iska lahaa doctor saciid ibn caliy bni wahfi alqaxطaani raximah اllahu tacaala waxaynu soo gaarnay kuna jirnay baabkii ugu horeeyey oo ahaa fadlu dikri baabkaasaynu dhexda kaga soo jirnay musanifku halka uu yidhi buu darsigeenu ka bilaabanayaa can cabdilaahi bni busrin waxaa laga wariyay radi allaahu canhu ana rajula nin ayaa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow inna sharaa'ica alislaami islaamka shareecadiisii iyo acmaashiisii qad kaurat way igu badatay calaya dushayda fa akhbirnii iiga waran bishayin shay shaygaasoo atashabbahu bihi aan ku dhega shaygaasoon qabsado qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalama laa yazaalu yuusan ka zuulin lisaanuka carabkaagu radban inuu yahay mid uu ka qoyan yahay min dikri illaahi ilaahi xuskiisa subxaanah xadiidkan tirmidi iyo ibnu maajahba way wariyeen ninkan axaadiidta qaar baa waxay sheegaan inuu nebiga u yimid nin waayeelana ahaa asagoo weliba waayeel ahoo aad u daciifa intuu u yimid buu yidhi nebi allow shareecadii islaamka waa igu tira badatay oo sunanka iyo adkaarta iyo waxyaalaha badanoo lala imaanaya iyo sunnooyinka waa igu tira bateen nin daciifoo taag daranna waanahayo ahayo waad ii jeeddaa wax aan ku dhago oo aan qabsado aana ka fuqin janno ilaahayna aan ku gala ii sheeg markaasaa nebigu wuxuu u sheegay laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illaah waa erey kooban ikhbaar baad moodaa inuu yahay oo carabkaagu kama zuulo laakiin ay tahay in la leeyahay carabkaagu yuusan ka zuulin inaad ilaahay xusaysid subxaana wa tacaala carabkaagu shayga uu badinayaa waxay ku tusinaysaa waa wax qalbigaaga ku jira sidaa awgeed meeshay soomaalidu yidhahdaan wixii uurku jecel yahay afkaa kaa hafoo kaa xada waxa carabkaaga ku badani qalbigay inta badan ka soo fulaan laakiin qalbigaaga iyo carabkaagu haddaysan iswaafaqsanayn macno weyn ma leh sidaa awgeed buu ibnuqayim wuxuu leeyahay afdalu dikri wa anfacuhu qofku xus iyo dikri uu la yimaadaa kan ugu anfac badan uguna fadliga badan maa wati'a fiihi alqalbu llisaana waa wixii qalbiga iyo carabku ay iswaafaqaan oo qalbigana ka soo fulay oo maxabo iyo tacdiim iyo weynayn alla ah carabkana aad kaga hadlayso oo kaga dhawaaqaysid adkaarta nebigana ka sugnaataya sala allahu calayhi wasalam oo sharciga ah qofka xusayana macaanideeda iyo ujeedooyinka laga leeyahay uu dhuuxayo sidaa awgeed bu ibnuqayim wuxuu sheegay maalin baan waxaan u imid diro shaykhaygii shaykhulislaam ibnu teymiya oo salaaddii subax tukaday markuu salaaddii subax tukaday buu fadhiistay buu taan ka soo qaybgalay meeshaas salaaddii subax markuu tukaday buu fadhiistay wuxuu bilaabay inuu ilaahay xusayo oo adkaar iyo dikri ilaahay uu la imaanayo ilaa maalinkii kala bar ay qoraxdu ku dhowaatay markay maalinkii kala bar qoraxdu ku dhowaatay ilaa lix saac ayuu isoo milicsaday wuu i arka markaasuu wuxuu igu yidhi ibnuqayimow wakhtigaasaad arkaysiidba kallahaadaydabii aniga waa berigiiba hadda wa ikaasbi adkaarteeda iyo arrimahayga haddan isku aadsiday sidaasaa marka waxay tahay kallahaadayda iyo cuntadayda iyo qadadayda iyo waxaan awoodda ka helabi haddaana sidaas samayn oo dikriga ilaahay qaabkaa u badinna awoodaydu way daciifaysaa oo aad bay quwadaydu u daciifaysaa waxa aan ku noolahayba waa dikriga ilaahay waa kaafiya kala dheeri waa ruuxma ruuxa innaga inaga mid ah oo meeshuu saaka salaaddii subax ku tukaday lix sac ku gaara intaasna ilaahay xusay facebook ma jiro youtubeka ma tasafuxayo ma baarbaarayo wararka caalamka ma raaraadinahayo inuu saaka meeshii waagu ugu baryay ilaa duhurkii ku dhow qofku uu meel fadhiya intaana ilaahay uu xusayo istikfaar ilaahay bari duco ibnuqayim laftirkiisaan waxay ka sheegeen culamada qaar ka midi mararka qaarkood maqhribkii marka la tukada waxaad arkaysaa isagoo inta istaaga bacalmaqhrib ducaysanaya isagoo sidii weli gacmuhu ugu taagan yahin u ducaysanaya ceshaha lagu addimaya intaana ilaah baryaya waa inaynu dikriga ilaahay badinno carabkeennuna uu ku bata dikriga ilaahay qofkii shay jeclaabaa sheegsheegiisu badiya jacayl qalbiga ka soo fulay kabacdina carabka ka muuqday oo istikfaar wata oo subxaanalaysi wata oo tahliil wata oo laa ilaaha ila allahu wata waa in lanaga hela walaalayaal sidaa awgeed bay culummada gobolkood ibnuqayim oo kale wuxuu leeyahay dadka caarifiinta ah oo ilaahay aadka u yaqaana baa waxay odhan jireen gobol ka midihi masaakiinu ahli dunyaa kharajuu minha dadkii masaakiinta ahay oo adduunyadan joogi jiray oo aan waxba haysanin adduunyadan waa isaga baxeen wamaa daaquu atyaba maa fiihaa wixii adduunyada yaallay wixii ugu macaanaa ayagoon dhadhamin bay isaga tageen waa la weyddiiyo waxaa la yidhi wamaa adyabu maa fiiha adduunya waxaa dhex yaalla waxa ugu fiicani waa maxay oo ugu macaan markaasay waxay yidhahdeen maxabbatullaahi wa macrifatuhu wa dikruhu waa jacaylka alle iyo barashada ilaahay la barto iyo xuskiisu adduunyadan wax ku soo mara waxa ugu macaan weeye iimaankaagaa wuxuu yeelanayaa dhadhan qalbigaad waxaad ka dareemaysaa tuma'niine iyo xasilooni sidaa awgeed walaalayaal dikriga ilaahay aan badinno meel kasta aan ku badinno dariiqyada haddaan marayno suuqa haddaan joogno haddaan ganacsanayno haddaan gurigeenna joogno makhaayadaha haddaan joogno masaajidka haddaan joogno meel kastoo aan joogno dad ilaahay xuso oo ilaahay qalbigooda uu ku wen yahay inuu noqonno carabkeennana waxyaalaha dilooday oo rafaadiyey oo dadka waxkasheegooda ah oo acraad dunaasi ah oo xantooda ah aynu iska dayno nolol dheer baa inaga dambayso inay sugaysay wa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man ruuxii qara'a akhriya xarfan kelimad oo min kitaabillaahi ilaahi kitaabkiisa ka mid ah falahu ruuxaa waxaa u sugnaaday bihi kelimaddaa uu akhriyay sababkiisna ugu sugnaaday xasanatun ajariya abbaal hal xasano wاlxasanatu xasanada iyo ajarkuna bicashri amhaalihaa toban laabkeed weeye laa aquulu odhan maayo alif laamiim xarfun xaraf weeye odhan maayo alif iyo laam iyo xaraf alif iyo laam iyo miim saddexdaasoo wada socdaa hal xarafoo odhan maayo walaakin alifun aliftu xarfun xaraf weeye walaamun laamtuna xarfun xaraf waaye wa miimun miimtuna xarfun xaraf weeye tirmidi baa xadiikan wariyey laba waxyaaloodba culummadu way ku kala aragti duwan yihiin xadiikan marka laga hadlayo weliba khaasatan qaybta ugu dambaysa maxaadii mawquufa oo cabdulaahi bn mascuud baa xadiikan warinaya asagu uu ku egbaa oo waa mawquufa waa hadalka cabdulaahi bn mascuud mise hadalkaa nebigaa iskale sal اllahu calayh wasalam qowlan liahli اlcilm ahlucilmigu laba qowl bay ka leeyihiin qolya waxay leeyihin hadalkan waa hadalkii nebiga qolyana waxay leeyihin waa hadalkii cabdulahi bn mascuud waxay labaadoo culimmadu ku kala aragti duwan yihiin oo laba qowloo labadooduba ay qurux badan yihiin kag leeyihiin alif laam miim xaraf weeye odhan maaya xarafkan maxaa loola jeedaa ma xuruuftii hijaayiga ahaydba mise maya waa jumle iyo kalaam macnalahoo taasaa loola jeedaa culimmo badan baa waxay marayaan alif laam miimtaan xadiidka lagu sheegayo inay tahay kelimo dhammaystiran aysan hal xaraf ahayn isla xadiidka laftirkiisayna u deliishadaanoo waxay leeyihin haddii la yidhaahda xaraf walba xasana laga helayaayo sidaasuu xadiidku sheegayaa hadda meesha waxaa ku yaalla alifun iyo laamun iyo miim alifun waa saddex xaraf laamunna waa saddex xaraf miimunna waa saddex xaraf marka ma noqonayso alif laam miim oo alifkuna xaraf keliga yahay laamkuna xaraf keliga yahay miimkuna xaraf keliga yahay laakiin bal miim u fiiri miim waa miim iyo ya iyo miim alif waa alif iyo laam iyo fa laam waa laam iyo alif iyo miim marka waxaa laga hadlayaa sida ibnu teymiya kayrkoodbahayrkiiba ishaareen oo tilmaameen waa kelimad macnaheeda la fahmaayay yidhahdeen wax laga hadlay culammada qaar ka midna waxay leeyihin waa xuruufta hijaa'igu alif qur-aanka ka mida ah haddaad ku dhawaaqday toban xasanaa laguu saaraya ilaahay ixsaankiisa waxaa ka mid ah aliflaamiim waa shaqo aad u yar aliflaamiim laakiin hal xasanaad ka helaysaa xasanadiina bicashri amhaaliha man jaءa biاlxasanati falahu cashru amhaaliha qofkii hal xasana la yimaada hal shay la yimaada ilaahay ugu dhowaanaya taqarub iyo taaca ay tahay ilaahay loogu dhowaado toban jeer baa loo laabaya yaa laga helaa fadligaas ilaahay oo keligiisa qofkaad maanta u shaqaynaysa waxaa laga yaabaa intaa shaqaysato ku heshiiseen buu ku siinayaa bas laakiin toban laab ilaa abcaafin kaiira ilaahay oo keliyaa laga helaa ilaahigaa wax allaala waxaad u baahan tahay haya oo gacanta ku haya khasaa'intiisa iyo kaydadkiisana aan waxba ka nusqaamin mar walba asagaa baryo ku xirno man ruuxii qaraa akhriya xarfan hal xaraf oo min kitaabillaahi kitaabka alla ka tirsan falahu asaga waxaa u sugnaaday bihi kelmaddaa waxaa ugu sugnaaday xasanatun hal xasano wlxasanatu xasanaduna bicashri amaaliha tobanlaabkeed weeye laa aquulu odhan maayo alif laa miim xarfun xaraf weeye walaakin alifun aliftu xarfun xaraf weeye walaamun laamtuna xarfun xaraf weeye wa miimun miimtuna xarfun xaraf weeye qofka qur-aanka ilaahay la noolaada ee wakhti ku bixiya oo qiraa'adiisa badiya ma waayo farxad iyo sakiino iyo xasilooni wa can cuqbata bni caamirin waxaa laga wariyey radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kharaja wuu soo baxay rasuululahi rasuulka al sal اllahu calayh wasalam walxaal naxnu anaguna fi sufati barandadii masaajka aan ku sugannahay faqaala nebigu wuxuu yidhi ayukum kiineeba yuxibbu jeclaan lahaa an yaqduwa inuu ka laho kulla yowmin maalin kasta ilaa buطxaana waadiga buطxaan loo yaqaano uu u kallaho aw ila alcaqiiqi ama waadiga caqiiq loo yaqaano oo fayaatiya uu kala yimaado minhu waadigaa xaggiisa binaaqatayni laba halaad kow maaweyni oo kursa waaweyn fii hayri iimin dembila'aanna ku keensada walaa qatiicati raximin qaraaba goysnimo la'aanna ku keensada faqulnaa waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow nuxibu waan jecellahay daalika arrinkaas qaala nebigu wuxuu yidhi afalaa yaqduu miyuuna ka lahayn axadukum midkiin ila almasjidi masaajidka uusan u kalahayn oo fa yaclama markaa uu soo barto aw yaqra' ama uu soo akhriyo aayatayni laba aayadood oo min kitaabillaahi kitaabka alla ka mid ah riwaayaadka qaar baa waxay qoraan fala an yaqduwa inuu soo kallaho axadukum midkiin ila lmasjidi masaajka u kallaho fayaclama uu soo ogaado ow yaqra' uu soo akhriyo aayatayni laba aayadood oo min kitaabillaahi kitaabka alla ka tirsan ayaa khayrun uga fiican lahu asaga min naaqatayni laba halaad hal shay inaad masala diiniya soo baratid ama laba aayadoodoo qur'aanka ilaahay ka mid a ah aad soo akhrisatid intaad masaajidka ilaahay tagtid taasaa kaaga khayr badan laba halaad wa alaaun saddex aayadood ayaa khayrun uga khayr badan lahu ruuxaas min alaain saddex oo kursa waaweyn wa arbacun afar aayadood ayaa khayrun uga khayr badan lahu asaga min arbacin afar neefo geela wa min acdaadihinna intaa wixii la eegoo min alibili geelana waxaa ka sii khayr badan aayaadka qur aankaah ah oo kariimka ah xadiidkan muslim baa wariyey xadiidkaas nebigu markuu saxaabada u yimid asxaabu sufay ahaayeenoo waa dad masaajidka iska jooga magaalada hanti kuma haystaan ehel iyo qaraabo kuma leh waa dad fuqaraahoo baahan masaajidkaasay iska joogaan muslimiinta caawiyo muslimiinta xoolahooda laga caawiya mararka qaarkood qaar baa waxela masaajidka isaga baxahayaanoo degganaashihii masaajidka ay deganaayeen meel kaley degayaan markaasoo masaajidka jamaaca iyo salaad iyo khayr kale usoo aadayaan qaarkood jihaadiya waxbay u bixi jireen oo meeshaasay ku dhiman jireen oo maba soo noqon jirin marra waa bannaan jireen marna waa yaraan jireen dadkaas fuqaradooha waxba haysanin buu wuxuu nebigu rabaa inuu dareensiiyo adduunyada dad badani u hanqaltaagayaan wax uga khayr badanoo uga fiican markaasuu nebigu wuxuu leeyahay kineebaa jeclaan lahaa inuu maalin kasta tago bal u fiirsada ayukum yuxibu an yaqduwa kulla yowm maalin walba wuu kala haya qodxaan iyo caqiiq waa laba webi oo ku yaala magaalada madiina agtooda oo wadiyaasha madiine ka mid a meeshaasaa tegaysa laba halaad oo cayiiloon oo kurso waaweyn ayaad ka soo kaxaysanaysaa labadaa halood dembi kumaadan keenin oo laba halaadoo aad soo xaday ama aad soo xoogtay ama dad aad ka siibatay ma aha laba halaadoo qaraabogoysnimo ahoo dadkii raximka iyo qaraabadaha aad ka goysayna ma aha waa kuu xalaaloo waa kuu bannaanta maalin walba bishii marka soddonkeedii markaad maalin walba ka lahdeed hadda waxa weeye laba halaadna aad soo qaadati lixdan halaad baad bishii isla helaysaa bishii kaleeto waa lixdan yaa sidaas jecel marka markaasay waxay yidhaahdeen nebi allow kulligaya waa jeclaha arrinkaas danta uu nebigu ka leeyahay waxaa weeye sala allahu calayhi wasalam wuxuu rabaa inuu jeclaysiiyo waxyaalaha baaqiyaadka noqonaya oo ajarkooda iyo abaalkooda u baaqi noqonayo inuu ka zaahidiyana wuu rabaa waxyaalaha faaniga aho dhammaanaya sax adduunyada ka shaqayso oo ka xamaalo oo wax ka kasbo oo ku noolow laakiin waxaa la rabaa adduunyadu qalbiga inaysan kaa deginoo booskii aakharada adduunyadu aysan kuu degin aakharadaadina meesha aysan ka bixin taa unbaa la diidan yahay ayib laba halaad laba ayadood baa ka khayr badan laba masaloo diiniya soo fahantaa ka khayr badan laba xadiioo nebiyaa ka khayr badan in kastooo geelu gaaro masaailka diiniga ha kasii khayr badnaanaya xadiidku muxuu inoo faa'iideeyey marka kow qur'aanka ilaahay oo la bartaa fadliga uu leedahay labo xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey qur'aankaoo la barto iyo xoolo la kasbada waxaa khayr badan ilaahay qur'aankiisaoo la barto xadiidku wuxuu kaloo ina tusinayaa cilmiga in la dalbo oo la raadiyo oo dadku cilmiga ay raadiyaan oo masaajidda ilaahay iyo meelaha laga barta ay u raadsadaan ayaduna fadliga ay leedahay xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iidaynayaa oo aan ka qaadanayna shaygaas khayrka dadka in la bara ah siduu nebigu uga warhayn jiray sala allahu calayh wasalam waxaan shala soo marray nebigu inuu lahaa miyaanan idinkaga warramaynin maantana waa kanoo markuu u yimid ayukum yuxibbu an yaqduwa kula yowmin maalin kasta inuu kalahayaa jecel inuu ninka sheekha ah ama qofka mas-uulka ahi dadkiisa ka warqabo oo waaniyo oo wacdiyo dadka kudayashada mudane ay dadka waaniyaan oo aakhare jeclaysiiyaan oo xumaatada uga digaan ayana xadiidku wuu tusinaya waan ka faa'idaysanayna wa qaala sal allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man ruuxii qacadda fadhiista maqcadan makaanu fadhi iyo meel la fadhiisto meeshaasoo lam yadkur uusan ku sheegaynin allaaha alle fiihi meeshaa dhexdeeda meeshuu fadhiistay ilaahay kuma xusin kaanat waxay ahaanaysaa kaanat waxaa ahaanaya calayhi dushiisa min allaahi ilaahay xaggiisa tiratun nuqsaan waman ruuxii idajaca jiifsada madjacan meel la jiifsado meeshaasoo lam yadkur uusan ku xusayn allaaha alle fiihi meesha dhexdiisa kaanat calayhi ruuxa dushiisa waxaa ahaanaya tiratun nuqsaan min allaahi xagga alle nuqsaan baa ka soo gaaraysa xadiidkanu waa xadiidka abu hurayra waxaana wariyey abu daawuud kayrkiisna way wariyeen wuxuu xadiidkan culimmada qaar ka midu ay odhan jireen u fiirso qofkii meel fadhiistoon ilaahay ku xusin nuqsaan baa ka soo gaaraysa qofkii meel jiifsadoon ilaahay ku xusinna nuqsaan baa ka soo gaaraysa kuwan kaloo ka dambeeyana aan raacinna waa isku macne wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi maa jalasa ma fadhiistaan qowmun qolo majlisan meel la fadhiisto meeshaasoo lam yadkuruu aysan ku xusaynin allaaha alle fiihi dhexdiisa walam yusalluu aysan ku salliyayn calaa nabiyihim nebigooda sala allahu calayh wasalam ilaa kaana calayhim dushooda waxaa ahaanaya tiratu nusaan ayaa ahaanaysa fa in shaaa allah hadduu doono cadabahum wuu u cadaabayaa wa in shaaa hadduu doonana hafara wuu u dhaafayaa lahum ayaga waa xadiidu abi hurayra tirmidi ayaana wariyey wa qaala sal allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi maa min qowmin qole ma jiraan yaquumuuna istaagaya min majlisin meel la fadhiista ayay ka istaagayaan oo ka kacayaan meeshaasoo laa yadkuruuna aysan ku xusaynin allaaha alle fiihi meeshaa dhexdeeda ilaa qaamuu way istaagayaan calaa mili jiifati ximaarin dameer bakhtiga oo kale taxaalay la mid yihiin wa kaana majliskaasuna wuxuu ahaanayaa lahum ayaga xasratan qoomamo iyo shallayto axaadiistan saddexdaahi waxay inoo sheegeen kan dambena xataa abu hurayra iskale saddexdaba waa axdiisii abu hurayra midkood wuxuu sheegay qofkii meel fadhiista ama meel jiifsada oo aan ilaahay xusin meeshaa nuqsaan baa ka soo gaaraysa xadiidkan labaadna wuxuu sheegay qolyihii meel fadhiistoon ilaahay xusin nebi muxamedna aan ku sallin sala allahu calayh wasalam arrinkaasu wuxuu noqonayaa nuqsaan nuqsaantii waxaa ka imaanaya inuu ilaahay kuu dhaafo iyo inuu ilaahay kuu cadaabo xadiidka saddexaad wuxuu tilmaamayaa qofkii inta meel fadhiista ama duulkii meel fadhiistoon ilaahay xusin oo meeshii sidaa kaga kaca fadhigoodaasu inuu la mid noqonayo dameer bakhtigii siduu u uroo kaleeto ibnu taymiya wuxuu leeyahay raxmatullaahi calayhi dikriga ilaahay iskama daayo mana joojiyo ilaa raaxayn naftayda u raaxaynaya intaa yartoohon hurdo maahane ama aan u soo diyaargaroobaya dikrigii mid la mida inaan la imaado maahane maba joojiyaba dikriga ilaahay mar walba waa wadaa buu leehay dikriga ilahay xuska ilaahay sidaa awgeed ardaygiisa waa innagii soo marray asagoo leh salaaddii subax meeshuu fadhiistay buu wuxuu ku gaarayaa lix saac intaasna ilaahay buu xusayaa intaasaana oomateed iyo waxaan ka helaa enerji iyo awood ka helaaba xuska ilaahay baa marka lagu quwaystaa salafka qayb ka mid ah waxay leeyihiin yucradu cala bni aadama yowma alqiyaamati saacaati cumrihi qofka bani aadamka maalinka qiyaame waxaa loo soo bandhigayaa noloshiisa saacadihii soo maray qof walbau dib isu xisaabay imisa sanaa jirta boqol sano dadka qaar baa gaara boqol iyo toban qaar baa ku dhinta konton afartan soddon lixdan bal waxaad u fiirisaa imise saacadood baa ku soo martay saacadihii cimrigaaga ka mid ahaa ayaa laguu soo bandhigaya maalinka qiyaamay leeyihi fakullu saacatin lam yadkur illaaha fiiha saacad walba oo ku soo martay oo adan ilaahay xusin saacaddaas tanqaicu nafsuhu calayha xasaraat naftiisaa waxayna u gogo'aysaa maalinkaa qiyaame shallayto iyo qoomamo imise saacadood baan fadhi kudirirka fadhinaa oo dadka ku cayna oo dadka ku xamanna imise saacadood baanu facebooka dul fadhina oo aan fiirinaa maxaa la yidhi yaa layg saaray yaa waxa weeyaan qoslay yaa waxa weyaan wax kale meeshaan kuu soo qoray oo aan maantao dhan saa isu dabamaraa waxaad ogaataa saacadda noloshaada ka mid oo ku soo marto aadan ka faaidaysan khayr iyo wixii khayrkaa kugu kaalmayn lahaa inay xisaabtaada noqon doonto qiyaamada haddaan ilaahay iska kaa cafin xadiidkan labaad wuxuu sheegay dadka meel fadhiista oo dikriga ilaahay isaga taga ilahay bay halmaameen daacadiisii bay halmaameen waa ka tageenoo waa ka iska daayeen salligii nabi moxamedna waa iska daayeen sal allahu calayh wasalam meel bay fadhiisteen mana samayn labadaa midna nuqsaan baa soo gaaraysa nuqsaantii soo gaartay maxay kalifaysaa inay cadaab ilaahay mutaystaan cadaabkiina wuxuu keenayaa alle inuu ama cadaabo ciqaab kaa mariyo ama uu iska cafiyo sidaa awgeed baa culummada qaarkood waxay yidhaahdeen axaadiistani waxay ku tusinaysaa dikriga ilaahay iyo salliga nebigu inay waajibba tahayba oo see kuu tusinaysaa waxay waxay ku tusinaysaa haddee cadaabkan iyo dembidhaafkan laleeyahay hadii la rabana waa laguu cadaabaya haddii la rabana waa laguu qabsanayaa waajib laga tegay iyo shay xaaraam oo lagu dhacayba cadaabku ka imaanaya laakiin shay iskaba mubaax ahaa ama iska sunno ahaa haddaad ka tegtid cadaab kama yimaado culimmada qaar baa halkaa maray qaarna waxay leeyihiin maya labaduba waa sunno laakiin arinkaani waxaa lagu xambaarayaa tashdiid lagu adkaynayo dadka inay dikriga ilaah iyo saliga nebiga badiyaan iyo ka tegitaankiisoo la baraya inay tahay wax laga fiican yahayoo karaaha ah ibnuqayim baa wuxuu leeyahay raxmat ullaahi calayh inna majaalis adikri majaalis ulmalaa'ika meelaha la fadhiisto oo dikriga ilaahay lagu hayo oo ilaahay lagu xusaayey waa meelaha malaa'igtu ay timaado u fiirsa marka waxaa laga yaabaa shirar baad ka qaybgelaysaa meelo dad fadhiyaan iyo makhaayadaad imaan xaafiisya ayaad imaanaysa meel waxbarasho iyo masaajid baad imaan iskuul baad imaan dugsi qur-aan baad imaan meelaha dadku ay isugu yimaadaan meel ilaahay lagu xuso hadday noqoto meeshaasi malaa'igta ilaahayna way soo fadhiisanaysaa way ka soo qaybgelaysaa way ku farxin wamajaalis allaqwi waalkhaflati majaalisu sayaatiin meelaha laqwiga iyo maalaayacniga iyo cantarabaqashka iyo dacaayadda iyo cayda iyo xanta lagu hayo oo ilaahay lagu halmaamay dikrigiisuna shayddaanka meeshaas ayadaa imaanaya ku farxaya ka soo qaybgelaya leanna camalkiisi baa lagu haya addoonku marka ha kala doorto labadaas ayadaa midda cajab gelisa una muhiimsan asagu suu u arkahayo sababtu waxa weeye habda qolada uu maanta doortuu berri la soo safanaya majaalisteennu hadday noqoto majaalista malaa'igtu ay ku faraxdo oo aan ilaahay isku xasuusinno oo aan ilaahay subxaanah wa tacaala diintiisa ku sheegno oo masaalixda caamka iyo midda khaaskaaba aynu ku hayno qiyaamada malaa'igta ilaah iyo dadka wanaagsan baynu safkooda gelaynaa insha allahu tacaala haddii ay noqoto majaalisu shayaaiin meelaha dadka lagu xanto oo dadka lagu caayo oo wax lagaga sheego oo lagu bahdilo oo aan macnaha lahaynna shayaaiintaad qiyaamada la soo safanaysaa qof walbau marka ka fiirso maanta qolada aad ku biiraysid badanaa guri adduunyadan yaalla ama makaan camalka lagu hayaa ay tahay camalu khaflah oo dadka hilibkooda lagu cuno oo culummada lagu xanto oo dadka wax lagaga sheego badanaa haddana meelo lagu ammaano dadka aan macnaha lahayn oo la hebel baa banooniga aad u ciyaara hebel waa feeryahan hebel waa sidaan aad baa kuwaa loogu farxayo lagu ammaanaa ahlu khayrkana wanaaggooda waa la qariyaa masaladaas ayadaah waa masale dhibkeeda leh aad bayna bulshadeenna soomaalida ugu badan tahay waa inaynu hawshaa iska ilaalino waxaan ugu badan qanawaadka maanta dhan tifiya la iska fiirsan haddaad khayr ka fiirsanaysid dhib ma leh laakiin haddaad ka fiirsanaysid dumar qaaqaawan dumarkii ay fiirsanayaan raqaawan macaasi iyo xumaato laga fiirsanayo aflaam aad u lidita laga fiirsanayo ogow majliskaasu inuu qiyaamada ku murugelin doono aad odhan doontid ilaahu majliskan majlisaan saan ahayn maxaan ugu bedelan waaya mana ku anfici doonta markaas ayib xadiidka ugu dambeeya saddexdaa xadiid wuxuu sheegay dadkii meel fadhiistoon ilaahay ku xusin meeshaa ay fadhiisanayaan hadday doonto masjid ha noqoto masaajid baad soo fadhiisata ilaahay kumaadan xusin oo nebiga kumaadan sallin oo wax khayra kumaadan sheegin saad u fadhidaad iska kacda ama majaalistu markii horeba waxay ayd meelo xunxun oo fisqi iyo xumaato lagu hayo waad soo fadhiisatay adigoon waxba ilaahayna xusi nebigiisa ku sallina waad isaga kacda waxaad la mid noqonaysaa dameer bakhtiyey urkiisaoo kaleeto waxaa la yidhaahdaa xayawaanka dameerka loo yaqaano waxyaalaha xayawaanaadka noolaha ah markay bakhtiyaan waxyaalaha ugu bakhti qarmuunbu ku jira ilaahay agtiisa adoon waxba usan qaymaa ka lahayn fadhigaagaas iyo istaagaagaasaad meesha ka kacaysaa sidaa awgeed bay culammada gobolkoodu waxay leeyihiin aafo kasta oo adduunka ku timaada qofka dhib kastaoo adduunka ku yimaadaa wuxuu kaga yimaadaa laba qodob qodobka koowaad waxa weeye diyaaculwaqti inuu wakhtigaagu kaa dayacmo oo macanola'aan kaaga dhammaado qodobka labaadna waxa weeye fasaad inuu qalbigu kaa fasaado inuu qalbigiina kaa fasahaaday waktigaagiina kaa dayacmay saaka aroortibaad soo kacin makhaayadahaad fadhiisan siyaasadaad falanqaynaysa ninka aad siyaasaddiisa falanqaynaysa kuma yaqaan adiga kuma yaqaan kuma shaqaalaysiin cidaad tahay kuma yaqaan annaga ree hebelaad maanto dhan ku haysaa abuur baad sii daynaysaayo waa dagaalamaysaa mararka qaarkood ciddaad u dagaalamaysna kumaba taqaanba ilaahay ma xustid oo rasuulkiisa kuma sallidid oo qur-aan ma akridid oo wax ma baratid oo dadka wax ma bartid oo khayrka kama faa'iidaysatid qalbigaagii marka waa fasahaade sidaa awgeed baa waxaa kaa dayacmaya dheeftii ilaahay aad ka heli lahayd darajadii ilaahay agtiisa aad ka gaari lahaydna waa ku waysaa meeshaas ayada ah waa inaan ilaashanna wakhtigeenna uusan inaga dayacmin waa inaan ilaashanna qalbigeenna uusan inaga fasahaadin inaan ku camirno dikriga ilaahay weeyaan waa hal maraan ku celinayaa axaadiistaa saddexdaa isku macnaha ah wa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi man qacada qofkii fadhiista maqcadan mee la fadhiisto meeshaasoo lam yadkur uusan ku sheegaynin allaah alle fiihi dhexdii kaanat calayhi dushiisa waxaa ahaanaya min allaahi alle xaggiisa tiratu nusqaan nusqaan baa xagga ilaahay kaaga imaanaysa waman ruuxii iddajaca jiifsada madjacan meel la jiifsado meeshaasoo lam yadkur uusan ku xusaynin allaah alle fiihi meesha dhexdeeda ilaahay kuma xusin kaanat calayhi korkii waxaa ahaanaysa ruuxaas min allaahi alla xaggiisa tirat nusqaan wa qaala sal اllahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi maa jalasa ma fadhiisan qowmun qolo majlisan meel la fadhiisto meeshaasoo lam yadkuruu aysan ku xusaynin allaha alle fiihi dhexdiisa walam yusalluu aysan ku salliyaynin calaa nebiyihim nebigooda dushiisa sal اllahu calayh wasalam ilaa kaana calayhim dushooda waxaa ahaanaya tirata nusqaan fain shaaa alla hadduu doona cadabahum wuu u cadaabayaa dunuubtoodii iyo gaboodfalkoodii horoo ka dhacay buu ilaahay u cadaabayaa wain shaaa hadduu doonana hafara wuu u dhaafayaa lahum ayaga wixii gaboodfalo ka yimid iyo gaabin waqaala sal اllahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi maa min qowmin qolo ma jiraan yaquumuuna kacaya min majlisin meel la fadhiisto meeshaasoo laa yadkuruuna aysan ku xusaynin allaha alle fiihi dhexdiisa ilaa qaamuu way istaagayaan can mili jiifati ximaarin dameer bakhtigii oo kaleeto ayagoo la miday meesha ka kacayaan wa kaana lahum ayaga waxaa u sugnaanaya wa kaana wuxuu ahaanayaa majliskaasi lahum ayaga wuxuu u noqonayaa xasratan qoomamo ila maxaa meesha ifriisiyo ohan doonaan wallahu aclam sal allah cala nabiyina mxamedi waaalihi wsaxbii ajmaciin